alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamedi wcla aali muxamed wslama tasliima kaiira xadiiskiina ugu dembeeyey xadiiska saddex sagaashanaad can abi sirwaca waxaa ku jirtay xadiiska waynu soo akhrinay fakarihtu an yaxbisanii faamartu biqismati in nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam waxaan nacay an yaxbisanii inuu i xabiso xabsiga maynaan sii caddayn ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa tafakurka aan ka fakeraayo makhluuqaadka ilaahay ama aayaadka ilaahay aan ka fakeraayo ku tadaburaayo oo u fiirsanaayo inuu iga xabiso o iga mashquuliyo aan ka baqay oo bimacnaa aan kaga mashquulo shay cibaado ah marka xabsiga waxaa laga tilmaamayaa inuu markaa cibaado ka xabiso inuu ka baqay inuu ka fekero ilaahay aayaadkiisa ama makhluuqaadkiisa inuu ka fekero inuu ka xabiso taa u diido weji labaadna culamada qaarkood waa sheegeen oo waa in la yidhaahdo waxaan ka baqay dee in markaa maalinta qiyaame uu yacni idibdhigo kaannahu darajadii kamaalka ahayd inuuga xabiso aan ka baqay hmm, saana culamada qaarkood baa u fasiray macnahaasna ku xambaaray waxaynu ku soo jiray baabka ku saabsan baabun fi lmubaadarati ila alkhayraati wa man tawajaha likhayrin cala aliqbaali calayhi biljiddi min hayri taradud baabka ka horeeya nusakhu xoogaa waxay ku kala duwan yihiin wasaa'iri umuuriha iyo umuurihima nuskhooyinka qaarkood waxay qorayaan se nushadan hayo wasaa'iri umuuriha marka waxay noqonaysaa in damiirka haada loo celiyo aakhiro loo celiyo laakiin nuskhooyinka qaarkood oo kitaabka ka mid ah waxay qorayaan baabun fi tafakuri fi cadiimi makhluuqaati illaahi tacaala wa fanaa'i addunya wa ahwaali alaakhirati wa saa'iri umuurihima wa taqsiiri alnafsi wa tahdiibiha wa xamliha cala alistiqaama marka wasaa'iru umuurihima nusakha qoraya waxay u noqonaysaa damiirka himaa in looga jeedo adduunyadiiyo aakhiro yacni umuuraha adduunyo iyo umuuraha aakhire kale ayay ka fekerayaan iyo adduunyadu inay baaba'ayso aynay waaraynin wakhtigeedu iska kooban yahay aakhirana shadaa'iddeedu inuu badan tahay macnahaasay u dhacaysa baabkaynu ku jirnaa waa baabka tobnaad wuxuu ku saabsan yahay in khayraadka loo degdego afariyo sagaashan athaalisu can jaabirin radia allaahu canhu baabkan wuxuu ka yahay xadiiska saddexaade laba xadiis baynu ka gallay baabka baabkana wuxuu ka yahay ahaalisu xadiiska saddexaade can jaabirin radia allaahu canhu qaal jaabir ibni cabdillaahi waxaa bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen qaala inuu yidhi qaala rajulu ninba wuxuu yidhi lilnabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga ayuu wuxuu ku yidhi yowma uxud maalintii uxud ghaswatu uxud ama dagaalkii uxud maalintii jiray ayuu nebiga wuxuu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam ara'ayta in qutiltu fa ayna ana waxaad ka warantaa haddii lay dilo xaggaan ku sugnaanaya xaggaan gelayaa ma janna mise naar qaala wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam filjanna jannadaad gelayse jannadaad ku sugnaanays fa alqaa tamaraatin ninkii wuxuu tuuray xabbado timira xabbado timiraan badnayn ayuu tuuray xabbadaha timirtoohoo kunna fii yadih gacantiisa ku sugnaa xabbado timiroo gacantiisa ku sugnaayo uu doonaayay inuu cuno ayuu iskaba qubay uma qaatala dabeedna waa dagaalamay ninkii oo gaaladiibuu la diriray xataa qutila ilaa laga dilay muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey ninkani ku ahaa riwaayadani ma magacaabin laakiin riwaayaad kale ayaa caddaynaya waxaa la odhan jiray cumayr ibnulxumaam ibn aljamuux ibn zayd ibn xaraam alansaariyi baa la odhan jiray cumayr ibnu ibnulxumaam cumayr waa bitashiir caynku godan yahay miimku kor dhigan alxumaam waa bidammi alxaa'i almuhmala wa takhfiif almiim alxumaam cumayr ibn alxumaam ibn aljamuuxi ibn zayd ibni xaraamin alansaariyu saxaabigaas weeye riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan in nabigu calayhi salaatu wasalaam hadal intan ka badan ku yidhi oo ku yidhi haddii waxa weeye lagu dilo adigoo sabraya oo ajar niyaysanaya oo soo qaabilayao cadowga ku jeeda oo aan ka daba jeedinnin jannadaad gelays yaa in qutilta saabiran muxtasiban muqbilan ghayra mudbirin dakhalta aljanna intaasoo shardi hadday dhacaan oo lagu dilo adigoo saabir ahoo sabraya oo muxtasib ahoo ajar niyaysanaya oo muqbil ahoo gaalada ku jeeda oo aan ka jeedin oo markaa mid ka cararay aan ahayn waxaad gelaysaa jannadaad gelaysa markaa ninkii waxa weeye wuxuu fogaystay inta uu xabbadaha timirtaa cunaayo mar hadday jannaduba intaa kuu jirto maxaad jannadii uga joogtaa buu yidhi gaalada la dagaalanoo seefta la dhex gal deedna ha ku dilaan adigana adiguna galaafo si aad jannada hor u gasho yaa waaba nolo dheer iyo wakhti dheer weeye in markaa xabadahan timirta aad cunto aad isa joogto waxaa laga qaadanayaa khayrka in loo degdegaa laga qaadanaya baabka wuxuu ku saabsan yahay khayraadka in loo degdegu ku saabsan yahay munaasabadu markaa waa cadda xadiiska markaa loo keenay xadiiska shan iyo sagaashanaad alraabicu ee xadiiska afraad ee baabku can abi hurayrata radia allahu canhu qaal bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hurayra qaala inuu yidhi ja'a rajulu nin baa yimi ila alnabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga ayuu u yimi calayhi salaatu wasalaam faqaal wuxuu yidhi yaa rasuul allaahi rasuulkii allaahow allah rasuulkiisiiyow ayu sadaqati acdamu ajraa sadaqa teebaa ugu weynaansha badan xagga ajarka sadaqadda ajarka ugu weyni waa sadaqadee waa nuucee qaala an tasadaqa wa anta saxiixun shaxiixun takhsha alfaqra wa ta'mur alghina wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam sadaqadda ugu ajarka weyni an tasaddaqa ay an tatasaddaqa waa inaad sadaqadaysato min baabi xadfi ixda taa'ayn labadii taa'ood baa midkood la xadfay wamaa bitaa'ayn ibtudi qad yuqtasar calaa taaka tabayanu alcibar waa ka odhanaayo ibnu maalik wixii laba ta'ood lagu bilaabaa yacni mid baa lagu kaaftoomaa ka tabayanu alcibar ay tatabayanu alcibar saasoo kale weeye marka an tasaddaqa ay an tatasaddaqa waa inaad wax sadaqadaysato assu'aalu mucaadun fi ljawaab waxay ka dhigan tahay marka waxa weeye acdamu ajrantii ku jirtay su'aasha baa halkanna ku soo noqonaysa oo macnuhu marka wuxuu u dhacayaa an tasadaqa wa anta saxiixun shaxiixun takhsha alfaqra wa ta'mu alghina acdamu ajra assu'aalu mucaadun fi ljawaab qaacidadu waa ta tidhaahdaa su'aashu waa mid jawaabta lagu soo celiyey an tasadaqa ay an tatasadaqa inaad sadaqadaysato masdarka mu'awalka ah baa wuxuu noqonayaa mubtadihii buu noqonayaa khabarkana waxaa laga qaadanaya su'aashaa laga qaadanaya inaad sadaqadaysato wa anta saxiixun walxaal anta adigu saxiixun aad caafimaad qabto waa jumla xaaliya shaxiixun maalkii jeclaysanayo maalka markaa waxaa ku adag oo bimacnaa waxa weye maalkii ku masuugaya oo yacni ku dadaalaya maalkii shuxiga waxaa la yidhaahdaa bukhlun maca alxirs waa bakhaylnimo dadaal weheliyo adduunyadii aad lagu dadaalayo wa anta saxiixun walxaal anta adigu saxiixun aad caafimaad qabto aad wax sadaqadaysato oo shaxiixun maalkiina aad ku masuugayso oo aad maalkii marka waxa ku dhabcaalayso o aad maalkii yacni ku dhegganto haysato takhsha alfaqra waxaad wax sadaqadaysanaysaa ee takhsha alfaqra faqrina xaalaad ka baqayso yacni iyo caydhnimo wa ta'mu lghinaa iyo xaal aad markaa yididiilanayso oo tamaaciyayso ama rajaynayso haninimo inaad wax sadaqadaysto adoo xaalkaa ku suganba acdamu ajraa waynaansho badan xagga ajarka walaa tumhil xataa idaa balagat alxulquuma qulta lifulaanin kada walifulaanin kada walaa tumhil ha kaadin wax bixinta xataa idaa balagat alxulquuma ilaa naftu ay soo gaadhayso hunguriga ay soo gaadhayso ilaa naftu hunguriga ay soo gaadhayso qulta aad tidhaahdo markaas aydaada jawaabtiini lifulaanin kadaa hebel waxaasaa u sugnaaday walifulaanin kadaa hebel kalena waxaasaa u sugnaaday waqad kaana lifulaan waqad kaana waa ahaaday ay huwa maalkaasina lifulaanin hebel mid u sugan buu ahaaday mutafaqun calayhi waa laysku waafaqsanyay bimacnaa bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyeen alxulquumu majra nafas xulquumku waa hunguriga marka waxaa neeftu ay marayso neeftu ay marayso majra nafas mujraa iyo majraa labada waa loo dabdiyaa majraa waa makaanu jarayaaniha waa meesha neefsigu marayo kahwadu marto waxaa la yidhaahdaa hunguriga cad iyo hunguriga madoobay kala yihiin marka midna cuntada iyo cabbitaanka ayaa maraya oo waa mariiga midna waxa weeye neefsigaa maraya laakiin cunto iyo cabbitaan ma maro kan cad neeftaa marta kan madowna waxaa marta cuntada iyo markaa sharaabka ayaa mara mujra haddii laha waa makaanu ijraa'iha waa meesha la mariyo majra haddii laha waa makaanu jarayaaniha ogaa daliilfaalixiinku wuxuu odhanayaa mujra waa bidammi almiim marka makaanu jarayaaniha weeye marka makaanu ijraa'iha inuu yidhahdaa fiicnayd oo waxa weye majra markay tahay makaanu jarayaaniha noqonays marka nadar baa ku sugan siduu cabira marka alxulquumu majra nafas xulquumku waa hunguriga cade waa meesha neeftu marto waalmarii'u marii'una waa hunguriga madowe majra aacaami waashraab waa meesha cuntada iyo cabitaanku ay maraan ayaa la yidhahdaa marii' la yidhahdaa bacdi waxay u dabdiyeen walaa tumhiluu xataa idaa balaqat marka birafci waljasmi haddii markaa la jasmiyo waxay noqonaysaa nahyi laadu naahiyay noqonaysa haddii waxa weeye markaa la jasmin waayo la rafciyana waxay noqonaysaa laadu naafiyay noqonaysa laakiin markaana waa nafyun yuraadu bihi nahyu siiqadu inay nafyi tahay laakiin macnuhu nahyi u dhacaayo walaa tumhilu marka la yidhaahdo wuxuu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu nin su'aalay oo ku yidhi sadaqo teebaa ugu ajar weyn wuxuu ka weydiinayaa nooc ahaan teebaa ugu fadli badan marka sidee la yahay sadaqadda la baxsado ayaa fadli badan markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay wakhtiga qofku nool yahay ee caafimaadka qabo ee markaa waxa weeye faqrina ka baqaayo haninimana rajaynaayo adduunyadiina marka waxa weeye aanu ka niyad go'in xaaladdaa wuxuu bixiyaa inay ka fadli badan tahay marka waxa weeye niyadiisii adduunyada ay gaabatay oo is yidhaahdo waad ka socotaa tan oo waad dhimanaysaa waxa ka fadli badan wakhtigaad caafimaadka qabtay aad ladan tahay ee faqrigana ka baqayso qanimadana rajaynayso nolol badanna aad rajaynayso aad caafimaad qabto wakhtigaa waxaad baxsataa fadli badan waxay ka fadli badan tahay marka sakaraadka iyo geerida waxaad baxsato ama ku dardaaranto ya waayo dee kani adduunyadii isagoo jecel maalkii ku adag waxbixintu ay ku adag tahay buu naftiisii ka soo jaray laakiin kan kale kollayba wuxuu isyidhi waad socotaayoo tan ka socotaay bal waxaa ka horreeyaan marka isku si kuma aha yacni waxa weeye kani markaa mujaahadada iyo naftiisa siduu ugu dhibaayey soo saaritaankeeda ka soo bixinayay bixinta uu bixinayay siduu ugu dhibayay naftiisa iyo iyo kan kale isku mid ma aha marka sidaas aawadeed buu kani ajar badanaya oo markastoo dhibta lagu bixinaya ay badan tahay iyo dhibaatada jirtaa iyo sida markaa qofku ugu adag yahay ee ilaahay dartii isaga soo jaray dee fadligeedu wuxuu noqonayaa mid weynaanaya haw kaadini ilaa intay naftu hunguriga soo gaadhayso dabeedna markay hunguriga soo gaadho aad tidhaahdo hebel intaasuu leeyahay hebel kale intaasuu leeyahay hebel kalena intaasuu leeyahay cibaarada saddex baa la sheegay qulta li lifulaanin kada wa lifulaanin kada waqad kaana li fulaan siiqadana waa la kala bedelay ma isku nooc baa loo jeedaa mise way kala duwan yihiin ahlucilmiga qaarkood waxay isku nooc baa loo jeedoo dhammaantood waa almuusa lahu saddexda noocba waa kuwo loo dardaarmayo oo lifulanin kada waa wasiya wa lifulanin kada waa saasi leh waqad kaana lifulaan iyaduna waa wasiya bacdu ahlicilmi saasay mareen bacdu ahlicilmina waa kala duweenoo waxay yidhaahdeen labada hore ha laga dhigo marka waxaa dardaaran ta saddexaadna waariskii dhexlayay weeye ya ila wuxuu aqbali kari lahaa inuu markaa yacni eh, xadgudub la yimaado eh, maydkan sakaraadaya ou markaa wixii uu qaadan lahaa wax ka mida u diido iyo inuu wixii u oggolaado marka bacdibaa waxay ku xambaareen culammada ka mid a waqad kaana lifulaanin inuu waaris yahay kani oo isagana marka muqdurkiisii uu sidii ugu taqriiriyey ya sidaa uu ugu taqriiriyey marka culamada qaarkoodna saasay u kala duween weji labaadoo ka fiican baa jira kaas oo waa in la yidhaahdo kan dambe waa iqraar waa qirasho uu qiranaayo cid dayn ku leh oo markuu labada hore u dardaarmo uu yidhi hebel waxaasaa u sugnaaday hebelkana waxaasaa u sugnaaday bimacnaa siiya oo ay ka dhigan tahay awsaytu lifulaanin kada hebel waxaan u dardaarmay waxaas wa awsaytu lifulaanin kada oo wasiye qumman ay tahay ayaa kii saddexaad wuxuu uhi waqad kaana lifulaan hebel waxa u sugnaa oo u lahaa waxaas marka kaa dambe culamada qaarkood waxay ku xambaareen iqraar yani dayn uu ku leeyahay inuu u qiranayo oo uu leeyahay yani markaa xoolahaasuu igu lahaaye siiya calaa kulli xaal kay doontaba ha noqotee wakhtiga noocaasa in lala sugaa waxay noqonaysaa mid laga fadli badan yahay duyuuntana haddii marka waxa weeye uu yahay dayn xaalli ah oo qofka laga rabay oo aan marka waxa weeye wakhti dambe mid eh, loo qabtay aan ahayn dee inuu hor ka bixiyo weeye inuu meermeeriye ma aha matluul ghaniyi dulman qofku marka waxa weeye haniga ah ee hodanka ah ee wax haysta meermeerinta uu meermeerinayo qofkii daynta ku lahaa uu hore u siin waayo waa nooc dulmi ah nooc dulmi ah weeyaan xadiiska alkhaamisu xadiiska shanaad can anasin radia allaahu canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam akhada sayfan yowma uxud imaam muslim wuxuu ka soo wariyey anas ibni malik inuu markaa sheegay in rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam akhada qaaday sayfan seef buu qaaday yowma uxudin maalintii uxud nebigu calayhi salaatu wasalaam seef buu sare u qaaday fa qaala wuxuu uhi man ya'khudu minii haada man ya'khudu minii yaa iga qaadaya aniga haada kan oo seeftan ah yaa iga qaadaya yani sayf fii lugati alcarab waa mudakar laakiin inaga innaga afkeenna waa mu'anas markaa saas aaweed ba hada u leeyahy meelaha qaarkood bee taaniiska iyo tadkiirku iskhilaafeen inaad ku baraarugsanaatee ma ya'khudu minii yaa iga qaadaya haada yacni kan oo seefta ah fabasaduu aydiyahum markaasaa saxaabadii joogtay baa gacmaha soo fidiyey yacni dad badan baa gacmihii soo taagay oo mid weliba doonaayo isagu inuu ka qaado kullu insaanin minhum yaquulu ana ana qof kastoo ka midii yaquulu wuxuu odhanayaa ana ana ay ana aakhudu anigaa qaadaya ana aakhudu anaa qaadaya marka waxaa loo soo celiyay takraarka loogu sameeyey ana tawkiid la adkaynayo daraaddeed kulli xagga lafdiga waxay ka tahay e, mufrad laakiin xagga macnaha dee wax cumuum bay faa'iidaysaayoo jamc bay ka tahay saas aawadeed haddii damiirka loo celinaayo la ifraadiyo waa biictibaari lafdi xagga lafdigaa loogu celinaya lafdigay mufrad ka tahay haddii damiirka loo celinaayo la jamciyana waxaa loogu celinaya biictibaari almacnaa marka hadda waa la ifraadiyey damiirka loo celinaayo yaquulu wuxuu odhanayaa ay huwa kulligaas ana ana anaa qaadaya anaa qaadaya qaala wuxuu uhi faman ya'khuduhu bixaqih nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam faman ya'khuduhu yaa seeftan qaadaya bixaqihi xaqiisa yaa ku qaaday xaaluu xaqiisa ku dheehan yahay yaa qaaday oo xaqeeda ka soo baxaya fa axjama alqawm qowmkii ayaa markaa raggii ayaa yani dib uga gaabsaday raggii gacmaha wada taagayey baa yani dib uga wada gaabsaday maayo de culays baa ka yimi sharaxa muslim waxaa shuruuxda muslim waxay tilmaameen riwaayo faajxama in la soo wariyey oo jiimka la hormarinayo waxaanay markaa yidhaahdeen waa isku macne fa axjama alqawmu iyo fa ajxama alqawmu waa bimacnan saasay shuraaxdu yidhahdeen fa axjama alqawmu qowmkii ayaa markaa dib uga gaabsaday ay ta'aharuu fa abu dujaana markaa saxaabiga saxaabiga abudujaana la yidhaahdaa wuxuu ihi radia allaahu canhu simaak ibnu kharasha ayaa la odhan jiray magiciisa laakiin wuxuu caan ku ahaa kunyadiis ayuu caan ku ah simaak ibnu kharasha ayaa la odhan jiray radia allaahu canhu ana aakhudu bixaqi anaa ku qaadaya xaqiisa xaalaan ku dheehanahay seeftaa xaqeeda xaalaan ku dheehanahay baan qaadayaa xaqeedaan ka soo baxaya fa akhadahu abu dujaana waa qaaday seeftii fafalaqa bihi wuxuu markaa ku kala jeexay haama almushrikiin gaalada madaxoodii buu ku kala jeexay rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey abu dujaana wuxuu aha saxaabi aad u geesi ah ayuu ahaa waxaanuu samayn jiray wakhtiyada qaarkood kaana yatabakhtaru bayna asafayn ya yacni waxaweye si isqaadqaadu u soco jiray labada col dhexdooda yacni yaa ii soo baxaya igu soo dhaca markuu labada saf dhexdooda isqaadqaado ayaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam sida laga soo wariyey inna haadihi la mishyatun yubqiduha allah ila fii hada almawdin waa socod ilaahay necab yahay isqaadqaadkaasi meeshanoo kale mooyaane laakiin gaalada markaa in la cabsi geliyo oo sidaa loo socdo wakhtiga noocan oo kale ah waxay tahay markaa mid yadu bannaan ya mid bannaan oo gaaladii in argagax lagu rido iyo baqdin yacni markaa lagu rido oo ragga markaa geesiyadii saasoo kale marka ay u socdaan yacni xaaladda caynkaase goobtii la joogo taasi waxay tahay markaa iyadu mid maxmuud ah mid fiican weeyaan qawluhu axjama alqawmu ay waqafuu waa iska taageen waa macaani alkalimaat wa faraqa bihi ay shaqa waa ku kala jeexay weeye haama almushrikiin ay ru'uusahum waa madaxyadoodii xadiidkan baabka muxuu ugu keenay wuxuu ugu keenay maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi seeftan yaa qaadaya oo saxaabadii marka ay gacmaha soo taageen mid weliba uu doonaayo inuu qaado markii waxa weye yidhi xaqiisii yaa ku qaadayana yacni saxaabigani u soo hormaray dee nooc mubaadaro oo degdeg oo khayrkii uu degdegayuu la yimi marka waa shay fiican shay fiican wey khayrkiibuu markaa u degdegey wax wanaagsan ayuu la yimi markii dambena xaqeedii waa ka soo baxay oo waxaweeye seeftii gaaladii ayuu madaxooda ku kala jeexay oo markaa ku laayay marka taasna waxa weeye waxaa loo soo qaadanayaa degdega khayrka loo degdegaayo yani marka ayaa loo soo qaadanaya ayaa loo soo qaadanaya xadiiska toddobiyo sagaashan asaadisu xadiiska lixaad ee baabka can zubayr bni cadiyin qaala atayna anas bna malikin radia allaahu canh zubayr ibni cadi waxa uu yidhi waxaannu u nimi oo u tagnay anas bna maalik saxaabigii la odhan jiray radia allaahu canhu fashakawnaa ilayhi waa u cabannay maa nalqa min alxajaaj waxaannu uga cabannay anas waxaannu kala kulmayna xajaaj ninkii daalimka ahaa ee xajaaj ibni yuusuf athaqafi wixii aanu kala kulmayno oo dhibaatooyin ah baanu uga cabannay dhibaatooyinkaanu kala kulmayno xajaaj ibni yuusuf baanu uga cabannay anas fa qaala wuxuu idhi anas ibnu maalik isbiruu sabra fa innahu ay fa ina sha'na arrinku laa ya'tii zamaanun wakhti ma imanayo weeye ilaa waladii bacdahu sharun minhu inka ka dambeeya uu ka shar badan yahay mooyaane yacni marka wakhti ma imanaayo xaal axwaasha ka mid ah ila waladii bacdahu xaalka ka dambeeya uu yahay sharun minhu mid ka shar badan xaal uu yahay mooyaane xaal kale wakhti ma imanayo wakhti kastoo yimaada wakhtiga ka dambeeya ka sii shar badan xataa talqaw rabbakum ilaa aad la kulmaysaan rabbigiin ilaa ka geeriyoonaysaan oo ka dhimanaysaan yacni zaman walba zamanka ka dambeeya wakhti walba wakhtiga ka dambeeya ka sii daran samictuhu min nabiyikum sala allahu alayh wasalam markuu xadiiska markii hore u sheegay inuu qowlkiisii yahay saasoo kale u sheegay ayuu markii dambe wuxuu ka daba keenay samictuhu warka ama xadiidka waxaan ka maqlay min nabiyikum sala allahu alayh wasalam nebigiinnii baan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey xadiiskan wuxuu tilmaamayaa in anas ibnu maalik markaa loo sheegay dhibaatada lagala kulmaayo xajaaj ibnu yuusuf xajaaj ibnu yuusufna waxaa nin daalima buu ahaa oo dulmigiisu aad u daran yahay asal ahaan wuxuu ahaan jiray macallin qur'aan ayuu ahaan jiray qur'aankana aad buu u yaqaanay qur'aanka aad buu u yaqaanay xaafid buu ahaa qur'aanka markaa haya markii dambuunbu wuxuu noqday inuu xagga iyo marka waxa weeye ula xidho cabdilmalik ibnu marwaan waatii khilaafkuna jirayoo markaa ibnu zubayr baa dhulka badankiisa haystay oo imaaradiisu ka horraysay imaarada cabdilmelik imaarada marwaan ay ka horraysay marwaan ibnulxakam oo markii waxa weeye ay noqotay ciddii marwaan ka horraysay reer bani umaye ahayd dee cidi marka waxa weeye ay wilaayadii ku wareejisay ma jirin markay caynkaa iyadaa noqotay meeshii faraaq baa yimi yacni madaxdii horena meesha ka baxday ciday markaa xilkii ku wareejisayna ayna jirin cabdullaahi ibnu zubayr waxaa u muuqatay faraaqa caynkaasa wakhtigaasuu baycadii marka isaga la baayactamay dadkii baycadii bay siiyeen haalibka marka waxa weeye bilaadka islaamkaoo dhammi waxa weeye isagay baycada siiyeen hadday tahay xijaaz hadday tahay waxaweye yaman hadday tahay masar hadday tahay ciraaq hadday tahay shaam wax ka mid a ah. in yar oo shaam ka mid ah ayaan baycadii siin marwaan ibnulxakam laftiisu wuxuuba doonay inuu la baayactamo oo baycada marka cabdulahi ibnu zubayr inuu siiyo ayuu doonay dadka qaar waxay moodaan inuu cabdullahi ibnu zubayr baxay cabdullahi ibnu zubayr isagaa lagu baxay isagu ma bixin isagaa lagu baxay ya wakhtigan baycada marka waxa weeye isaga lala gelayo oo muslimiintu baycada siinayso mulkigii reer bani umaya ma jirin waayo imaaradoodii horena meesha waa ka baxday mid ay cayimeen oo yidhaahdeen kaasaa ay iga dambaynayaana ma jirin waxay noqotay faraaq wakhtigaasaa loola baayactamay bilaadka badankooduna saasa baycad ula galeen in yar oo shaam ka mid ah baaba gacantiisa ka baxsanaya marwaan ibnu xakim markuu doonay inuu la baayactamo ayaa qaar la taliyeen oo yidhaahdeen war mulkigii reer bani umayaad wareejinaysaa war ku dagaalan arrinka waa maxay markaysa markaa ibnu zubayr baan u tegaya aan baycada siinaya markaasuu go'aansaday inuu ku dagaalamo halkiibuu markaysa markaa dagaalamay intii shaam yacni ka mid ahayd intiibuu markaysa markaa kula dagaalamay shaam buu markaysaa wada qabsaday xagga ayaa masar bu haddana u kaco masar buu qabsaday sagaal bilood buu dagaalamayey dabeedna waa dhintay inankiisii baa markaysa haddana taladii qabtay cabdilmalik ibn marwaan ya ayaa meeshii haddana ah, qabtay markaas cabdilmalik ibn marwaan uu qabtay ayaa waxa weeye xoogaa isagu marka halkan daa'if iyo meelahan buu joogay xajaaj oo banu thaqiif dee waxaa reer daa'if bay ahaayeen ibnu zubayrna wuxuu joogaa maka marka noocan maa wuxuu ka geensadayba ama ka tirsadayba markaysa markaa ibnu zubayr ama ciidankiisa uma tegin isagoo u dhowee halkaa intuu ka cararay buu ugu tegey markaysa halkaa iyo shaam ugu tegey cabdilmalik ibn marwaan markuu halkaa ugu tegey ayuu dabeedna wuxuu ka dhigtay dee wasiir buu ka dhigtay ciidamadiiba dee isaguu dhiibo u yidhi markaysa marka waxa dagaalka wada ya sidiibuu kula dagaalamay sidiibuu ku waday markii dambena wuxuu noqday inuu markuu ka guulaystay ibnu zubayr dee gacanta midigba eh, cabdilmalik ibn marwaan buu noqday amiirda wuxuu doonaayo aan wax alla wuxuu doono markaysa markaa dee aan la celin oo si alla siduu doono u socda marka wuxuu ahaa nin daalim oo khashuuma oo dulmi fara badan buu ahaa waatuu cumar ibnu cabdilcasiis yidhi low takhaabasat ilumam faja'at kullu ummatin bikhabiisiha waji'naahum bilxajaaji lahalabnaahum ummadu hadday isu xumaan dhigan lahaayeen baa cumar ibnu cabdilcasiis yidhi ay odhan lahaayeen amiirkayaga idinka xun iyo amiirkayaga amiirkiina ka xun hadday odhan lahaayeen oo taa lagu beretami lahaa oo qolo weliba ay keeni lahayd ka ugu xun annaguna xajaaj aanu keeni lahayn annagaa ka rayn lahayn oo ka badin lahayn xumaanta xajaaj oo kale ma jirteen buu leeyey hishaam ibnu xasaan wuxuu odhanayaa sida markaa tirmidi ku soo wareeyey jaamiciisa sunan baa markaa dadka badankooda u yaqaaniine wuxuu odhanayaa xajaaj ibnu yuusuf wuxuu dilay eh, boqol iyo labaatan kun buu u dilay sabran qatala ishriina wa mi'ata alf sabran intuu kaabad ku dilay maaha intuu goob iyo dagaal ku dilay maaha qabta oo dila intuu yidhi ayaa boqol iyo labaatan kun ahaa sheekh albaani wuxu odhanaya sanadkiisu waa saxiix marka wuxuu ahaa nin aad u dulmi badan oo badan maalintuu dhintay waxaa la yidhaahdaa saddexiyo siddeetan kun baa jeelasha laga sii daayey marka aad buu u dulmi badnaa hadalla kufrigana waaba laga sheegaa saas aawadeed baa taabiciinta qaarkood ay gaalaysiiyeen saciid ibnu jubayr iyo shacbiya markay ku baxayaan waxay u qabeen inuu gaal yahay oo kaafir yahay waayo erayo kufriya xataa laga soo naqliyey saciid ibnu jubayr markuu qabtay u yihi maxaad u baxday wuxuu ku yidhi ilaa aad gaalowday kuguma bixin ilaa aad gaalowdo milladda ka baxday kuguma bixin laakiin markii aad gaalowdaan ku baxay marka ninka xajaaj wuxuu ahaa nin saasoo dhibaato badan oo dulmi badan buu ahaa marka eh, markuu taas u sheegay anas ku yidhi isbiruu sabra waayo wakhti kastaba ka ka dambeeyaa ka sii shar badan warkaana nebiga calayhi salaatu wasalaam baan ka maqlay in wakhti walba wakhtiga ka dambeeya ka sii dareeyey marka waxay bacdi yidhaahdeen oo haddii la yidhaha wakhti walba ka ka dambeeyaa ka shar badan cumar ibnu cabdilcasiisba waa ka dambeeyey xajaaji ya taas waxaa lagaga jawaabo culamada qaarkood ay yidhaahdeen laabudda linnaasi min tanfiis dadka waxa weeye markaa in dee nooc yaroo faraj ah in wakhtiyada qaarkood laga yaro neefiyo ya ama laga yara yacni marka kurbadii in mar laga yara khafiifiyo yani waxa weye waa dhacdaa weji labaad culammada qaarkood waa sheegeenoo waxay yidhaheen qaacidadu waa sideeda ya laa yaatii zamaanu ila waladii bacdahu sharu minhu waayo wakhtigii xajaaj saxaabada nebigee noolayd way badnayd wakhtiga cumar bnu cabdilcasiis saxaabadii nebigee noolayd waxaa ka badnaa wakhtigii xajaaj kuwii noolaa marka sidaas aawadeed yani waxaweeye khayryada ictibaarkaasay u jirtaa bacdu ahlicilmi waxay dhahaan khayryada marka laga hadlayo loogama jeedo amiirba ba amiir ka wanaagsan ama amiir ba amiir ka shar badan laakiin waxaa laga tilmaamaya dadka diinkooda iyo siday diinka ku yihiin iyo qabsadka iyo haysashada diinka ay haystaan siduu yahay calaa kulli xaal waxa ay noqon kartaa marka min xaysu alkhaalib in laga tilmaamaayo sida khaalibka ah ama xadiiska la soo wariyo tilmaamaya ummatii kalmatari laa yudra awaluhaa khayrun am aakhiruhaa xadiis baa jira la soo wariyey oo tilmaamaayo ummaddaydu roob oo kale ay la mid tahay lama garanaayo ma inta hore a wanaagsan oo khayr badan mise inta dambe roobka markaa ma intiisa hore a dee sii fiican mise intiisa dambe lama garanayo saasoo kale ummaddaydaa ka dhigan xadiiska horta sanadkiisa dacfaa ku sugan waxaana axaadiista ku soo aroortay ummadda qaybteedii hore inay ka khayr badnan tahay qaybteeda dambe khayru ummati qarnii khayru nnaasi qarnii khayrukum qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum marka khayriyadii taasaa markaa lagu jasmiyey addama aragta xadiiskanna waxa weeye sanadkiisu waa daciif jawaabta labaad waxay tahay hadduuba sugnaado xadiiskaasi waxaa lagu xambaarayaa in wakhtiyada qaarkood ay jirayaan dad markaa wanaagsan oo wakhtiyada dambe imanaya walow farabadnidii dadkaa hore ee wanaagsanaa ay farabadnaayeen sidaasoo kale yayna u badane laakiin afraad iyo dad qalaa'il ah oo yar oo marka loo eego qaybtii hore ummadda yacni markaa khayr leho fiican baa markaa iman doona marka saa dadka qaarkood markay eegaan is odhan karaan war kee khayr badan marka nisbadu wuxuu u dhacayaa shakigu cidda naadirkay eegaysa wa ilaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo jasmiyey ummadda qaybteedii hore inay iyadu khayr badan tahay oo khayru ummatii qarnii ama khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum marka idan taasna saasay noqonaysaa laakiin nisbada dadka eegaaya ayaa shakigu iyaga nisbadooda ku dhacayaa buu noqonayaa haddii afraadda iyo markay isu eegaan yacni qaybtii hore ummadda yacni ay isu eegaan yacni marka iyaga ayaa nisbadooda shakigu ku dhacayaa in laga tilmaamaayo waa hadduu asaxo hadduu laakiin la yahay waa daciifu ma asixin isagu maba caaridayo marka xadiidka siddeed iyo sagaashan assaabicu xadiiska toddobaad ee baabka can abi hurayrata radia allaahu canhu abi hureyre waxaa laga soo wariyey oo imaamu tirmidi ka soo wariyey anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal in rasuulkii allah uu yidhi baadiruu bilacmaali sabca baadiruu dheereeya bilacmaali camallada la dheereeya camallada wan wanaagsan ee saalixaadka la dheereeya sabcan toddoba kala dheereeyo kala hormara yacnii intaan markaa aynay imaan sabcata umuur toddoba umuurood intayna iman kala hormara oo ka dheereeya marka toddobada waxaa loo jeedaa toddoba shay ama toddoba umuurood oo hadday toddoba umuurood ama toddoba shay tahay maxaa sabcan loo yidhi oo sabcatan loo odhan waayo waayo umuur ama ashyaa mufradkeedu waa mudakar qaacidada marka waxaa cadadkuna wuxuu ahaa min alaasa ilaa cashara haddii lagu tilmaamaayo macduudku uu yahay shay mudakara waa la ta'niisiyaa hadduu yahay shay marka mu'anasana waa la tadkiiriyaa marka maxaa loo odhan waaye sabcatan maxaa loo odhan waaye culammadu waxay yidhaahdeen sida marka imaamu nawowi markuu xadiiskii fasiraayey man saama eh, ramadaana uma atbacahu sittan min shawaal siduu ku sheegay wuxuu yidhi marka qaacidadu waxay u taallaa markay saasi laazim noqonayso waa marka macduudka la sheego macduudkii daba yaallo cadadka markaasaa waxa weeye markaa laazim ay tahay in caynkaa la yidhahdo oo sittata ayaamin la yidhaahdo ya xadiiskuna muxuu sheegayaa lafdigiisu man saama ramadaana uma atbacahu sittan min shawaal sittatan lama odhan imaamu nawowi wuxuu odhanayaa maadaama macduudkii aan la sheegin jaaza wa jaaza labaduba bannaan laakiin marka macduudka la sheego markaasay noqonaysaa waajib ilaaba ilaah in markaysa waxaa la yidhaahdo sittata ayaamin la yidhaahdo markaasay saa noqonaysa mawdicanna waa saasoo kale marka maadaama macduudkii aan la raacinoo sabcata umuurin ama ah, sabcata ashyaa'a aan la odhan ta'da in waxba la raaciyaa laazim ma aha yacnii in la raaciyana way bannaanayd in laga reebaana way bannaanayd saasaa sabcan loo yidhi baadiruu bilacmaali camallada la dheereeya sabcan toddoba umuurood kala dheereeya ay sabcata ashyaa hal tantadiruuna ilaa faqran munsiyan aw ghinan mutiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufnidan aw mowtan mujhisan aw iddajaala fasharu ghaa'ibin yuntadar aw isaacata faasaacatu adha wa amar hal tantadiruuna miyaad suganaysaan ma suganaysaane waa istifhaam bimacna nafyi siiqada ayaa su'aal ah macnuu wuxuu u dhacayaa nafyi laa tantadiruuna ma suganaysaan ilaa faqran caydhnimo mooyaane faqrigaasoo munsiyan wax illowsiinaya oo qofka masaalixdiisi iyo danihiisi iyo cibaadaadkiiba illowsiinaya in faqriga noocaas idin yimaado mooye ma wax kalea sugaysaan wax kale sugi maysaan waa faqri khatara faqriga qofku masaalixdiisa ku ilaawayo oo cibaadadii ku ilaawayo hal tantadiruuna miyaad suganaysaan ma sugaysaane ilaa faqran caydhnimo mooyaane caydhnimadaasoo munsiyan wax illowsiinaysa oo qofka masaalixdiisii iyo danihiisii iyo cibaadaadkiiba illowsiinaysa aw ghinan ama haninimo mooyaane hodannimo hodannimadaasoo mudqiyan qofka markaa waxabay xadgudub ku ridaysa duqyaan iyo xadgudub ku ridaysa oo qooqinaysa oo dadka qaarkood markay daqaninimada ay helaan dee way kibraan yaa wadaad baa odhan jiray laba shay qofku waxaanu iska aqoon bay ka soo saaraan iska daa dadku waxayna ka aqoon waxaanu isagu naftiisa ku ogayn ka aqoon baa laba shay ka soo saaraan labadaa shay waa maxay waa alri'aasa waalmaal ya madaxnimada iyo maalku labaduba waxaanu qofku iska aqoon bay ka soo bixiyaan ya dabeecado aanu islahayn waad leedahay isagaba aqoon isugu dhiman tahay ayaa ka soo baxaya marku waxaweyn yani uu noqdo madax noqdo kiiba maaha kaa maaha hadduu taajir noqdona waa saasi leehay hadduu taajir noqdona waa saasoo kale aw ghinan ama haniinimo mooyaane mudqiyan waxaad gudbisiiyo xadgudub ku rida aw maradan ama xanuun mooyaane xanuunkaasoo mufsidan wax fasaadiyo wax khariba oo qofka jidhkiisii iyo caafimaadkiisiba waa fasaadinayo dadka qaarkoodna dee markaa dhibaatooyinku ku dhacaan xataa diinkaa ka fasahaada wa min annaasi man yacbud allaha calaa xarfihim fain asaabahu khayrun idma'anna bih wain asaabathu fitnatun inqalaba cala wajhi khasira addunya walaaakhira qaar baa marka waxa weeye ay ladan yihiin allah waa caabudayaa laakiin marka waxaweye dhibaata ku dhacdo markaasu waxaweeye uu diinkii ka baxaya fitnoobaya waxaaba dhici karta allakood inuu noqdo dadka qaar baa noocaas aw haraman ama gabow mooyaane gabowgaasoo mufnidan yacni kharaf wax ku rida oo asaasa ka dhiga culammadu waxay yidhaahdeen mufanidan sax maahee waa mufnidan waa bitakfiifi laa bitashdiid mufnidan mufnida waxaa loo jeedaa waxa weeye ay muuqican fi lfanad waa mid ku ridaya kharaf ku ridaya iyo asaasa ku ridaya oo qofku markaa gabow daraaddii markuu wax la kala garan waayo kaasaa la yidhahdaa fanadka la yidhahdaa aw haraman ama gabow mooyaane gabowgaasoo mufnidan kharaf wax ku ridaya asaasa ka dhigaya yani af soomaali ahaan asaasaq waa la yidhaahdaa caruurow waa la yidhaahdaa lowlow waa la yidhaahdaa sida marka koonfurto kale laga isticmaalo wuu lowlabay yani wuu asaasaqay u jeedaan aw haraman mufnidan aw mawtan mujhizan ama geeri mujhizan dedejinayso deg wax u dilaysa ya waata loo isticmaalo ajhasa aljariix iyo jahaza aljariix ninka dhaawacaabuu markaa dhaawac tiray yacnii geeridii buu u dadejiyey marka aw mowtan ama geeri mooyaane geeridaasoo mujhisan yacni markaa wax daddejinayso deg wax u dilays taasi inay idiin timaaddo mooye ma wax kalaa sugaysaan aw iddajaala ama dajaal mooyaane ma wax kalaa sugaysaan dajaal cawar fa sharu ghaa'ibin yuntadar ay fa huwa dajaal sharu ghaa'ibin wax maqan kii ugu sharka badnaa weeye ghaa'ibkaasoo yuntadaru la sugayo shay maqan oo la sugaayo kii ugu sharka badnaa dajaal weeye aw isaacata fasaacatu adha wa amal aw isaacata ama saacadda mooyaane qiyaamada mooyaane ma wax kala sugaysaan waa toddoba arrin toddobada ama waxaan ahayn baa sugaysaan faasaacatu qiyaamadu adhaa iyadaa musiibo badan daahiyadu waa musiibada adhaa iyadaa daahiyo iyo iyadaa musiibo iyo bele badan wa amaru iyadaa qadhaadh badan ay ashaddu maraaratan iyadaa markaa qadhaadh badan rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xasan waxaanu yihi waa xadiis ah sababta uu tirmidi u taxsiinayna wuxuu yahay waa inuu xadiisku ariiq kale leeyahay wa ariiqani dacfigiisu uu daranyihi waxaa ku jira sanadkiisa nin la yidhaahdo muxriz ibnu haaruun ayaa sanadka tirmidi ku jira ninkaa muxriz bizaayi muxriz ibnu haaruun la yidhaahdana bukhaari wuxuu ka yidhi munkarulxadiis nin xadiiskiisu munkar yahay waxaanu bukhaari yidhi kullu man qultu canhu lxadiis laa taxilu riwaayatu canhu ku kastaan ka idhaahdo munkarulxadiis in wax laga wariyo xalaal maaha waayo dee wuxuu ahaa latiifa aljarxi oo cibaarada markaysa markaa isagoo macno weyn uga jeeda ayuu tacbiir sahlan ka cabbiri jiray ya wakhtiyada qaar buu wuxuu ku jarxinayaa fiihi nadar ya fiihi nadar fiihi nadar markuu leeyahay raawigan fiihi nadar bukhaari uu leeyahay inuu soo dhowaynayo maaha waa nin marka xadiiskiisu daciif yahay fii nadar hadduu ka yidhahdo ya marka munkaru xadiisku ka yidhahdana waa kasii sii marka ninka noocaasaa ku jiraa marka xadiisku dariiq kaluu leeyahay dariiqa kaloo xaakim wakhayruhu soo wariyeen xaakimna saxiixinaayo ayaa jira laakiin sheekh albaani xadiiska itlaaqan wuu wada daciifinayaa sababtuna waxay tahay xadiiska kale ee culammada qaarkood ay quweeyeen wuxuu leeyahay daahirka sanadkiisu sixa ka muuqata laakiin cillo khafiyaa iyadana isagana iga soo baxday buuri cilla khafiya cilladaa khafiyadii waa maxay cilladaa khafiyadii waxa weeyaan buu odhanayaa macmar oo ka warinaaya saciid almaqburi ka warinaaya waa sanadka marka waxa weeye xaakim sida ku sugane ayaa wuxuu odhanayaa cabdullaahi almubaarak zuhdigiisa markuu xadiiska ku soo wariyey oo uu ka warinaayo macmar wuxuu markaa yidhi canman xadaahu can ilmaqburiyi macmar buu ka wariyey macbarna ka warinaayo can man xadaahu can ilmaqburiyi ciddii uga sheegtay maqburi saciid almaqburi ciddii uga sheegtay ayuu ka warinayey ciddaana lama magacaabin waa mubham marka maadaama ariiq kale ay soo aroortay oo caddaynaya inaanu toos uga maqlin saciid almaqburi oo cidii uga sheegtay ciddaana la qariyey sidaana uu marka cabdullahi bn mubaarak kitaabu zuhdigiisa ku soo wariyey baqawina uu markaa ka sii wariyey sidaas kaga sii wariyey cabdullahi mubaarak oo sharxu sunnahana uu saa ugu yimi wuxuu noqonayaa xadiisku cillu yeeshay saas aawoodee waa daciifinaya sanad ahaan saas ayuu daciifinayaa xadiiska uu leeyahay ma sugna calaa kulli xaal macnaha uu xadiisku sheegayaa nebiga ma ka sugantuun baa ishkaalku noqonayaaye macno saxiixa inay tahay ishkaal kuma jiro macnu waa saxiix laakiin dee lama jasminaayo haddii aanu xadiisku sugnayn inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam camallada in loo degdego oo markaa intaan umuurahaasi ayna kugu iman hor laga sameeyo aan dib loo dhigin waa shay fiican weeye acmaasha in loo degdegana adillo kale waa inoo sheegaysa wasaaricuu iyo wastabiquu iyo wasaabiquu aayaadka qur-aankiiba wayna amrayaan in acmaasha khayrkaa loo degdego oo hor markaa lagala yimaado oo markaa jannada u degdega waxaa loo jeedaa waxaa jannada ku gaari lahayd inuu camalka wanaagsana u degdega ayaa marka laga tilmaamaya muraadkaasaa looga jeeda ashyaadanna qofkii khayraadkii inay ka mashquulinayaan oo ka kaxaynayaan waa shay waaqic oo jira weeye oo waxa weeye markaa dad fara badan waxyaalahani ay ka kaxaynayaan ashyaada qaarkood inay ka kaxaynayaan shakiba male laakiin ashyaada qaarkood dee waxaa laga yaabaa noocan maa in naqsi ay u keensadaan baa dhici karta haddaanu qofku aad u sabrin oo waxaweeye faqriga iyo deqaninimada iyo waxay u baahan tahay sabar iyo shukri inuu qofku la yimaado wakadalika marka waxa maradka iyo xanuunku isaguna wuxuu u baahan yahay saas si inuu qofku ku sabro ayuu u baahan yahay oo waxa weye sabir la yimaado qofkii markaysaga sabir la yimaada yani qanaaca markaa yeesha maalla'aantii marka ku sabraya qanaaca markaysa waxaa leh waxaa laga yaabaa in markaa khayraadkii aanu kaga mashquulin ayaa markaysaa dhici karta inay ilowsiin qofkii marka waxa haniinimada iyo maalka iyo dee ku shukri naqa isagana dee duqyaan ku ridi mayso laakiin dadka badankoodu sidaa ma aha haalibka dadka duqyaan ayay ku riddaan nacuudu billaahi min altuqyaani wa min ashari kullihi athaaminu xadiiska sideedaad canhu muslim wuxuu ka soo wariyey abu hurayre ka soo wariyey radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaala yowma khaybar in rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam uu yidhi maalintii khaybar yacnii qoladii yuhuudda ahayd ee khaybar degganayd maalintii lagu duulay inuu maalintaas yidhi lauctiyanna haadihi araayata rajulan yuxibu allaha warasuulah ay wallaahi allah baan ku dhaartee la uctiyanna siiye haadihi raayata calankan kan ah rajulan nin siiye ninkaasoo yuxibu allaha wa rasuulahu jecel allah iyo rasuulkiisa jecel sala allahu calayh wasalam ninkaasoo yaftaxu allaahu calaa yadayh ninkaasoo yaftaxu allaahu ilaahay uu furaayo calaa yadayhi labadiisa gacmood uu ku furaayo labadiisa gacmood sababtooda uu ku furaayo yacnii khaybar uu ku furayo oo dhulkaas markaa iyo dhufaysyada gaaladu ay ku jiraan sababtiisa iyo markaa inta uu calanka sido yacni nasriga la helayo qaala cumaru radia allaahu canhu cumar waxau ihi allah ka raalli noqdee maa axbabtu alimaarata ilaa yowmaidin ma axbabtu ma jeclaysanin al imaarata madaxtinimo ma jeclaysanin ilaa yowmaidin maalintaas mooyaane ilaa yowmaidin maalintaas mooyaane maalin kale ma jeclaysan maalintaana madaxtinimada wuxuu u jeclaystay bushaarada diinigee ku sugan daraaddeed buu u jeclaystay yuxibbu allaaha wa rasuulah inuu allah iyo rasuulkiisa jecel yahay yacnii taas si uu helo oo calaamaddaasi ay ugu sugnaato yacnii inuu ku garto inay taasi jirto ayuu u jeclaystay wuxuu idhi maa axbabtu ma jeclaysan buu cumar yidhi alimaarata madaxtinimo ilaa yowmaidin maalintaas mooyaane maalin kale ma jeclaysan fa tasaawartu lahaa waa isu dheereeyey waa u soo booday yacnii booditaankaa la yidhaahdaa waxaa se loo jeedaa inuu sare isu qaaday si nebigu u arko calayhi salaatu wasalaam fa tasaawartu lahaa waan isu dheereeyo sare ayaan isu qaaday si uu markaa nebigu ii arko raja an udca laha rajo aan rajaynayo daraaddeed an udca laha in laygu yeedho imaaradaas in laygu yeedho ama calankaa laygu yeedho rajo aan rajaynaya daraaddeed baan isu dheereeyey buuhi fadacaa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam markaasaa rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam wuxuu u yeedhay caliya bna abi taalibin radia allahu canhu cali oo ina abi taaliba ah, ayuu u yeedhay fa actaahu waa siiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam cali buu siinayaa damiirka haadu calu u noqonayaa iyaaha calankii ayuu siiyey alraayay u noqonaysa wa qaala wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam cali ku yidhi imshi soco walaa taltafit ha daymoona ha milicsan ee toosa soco xataa yaftaxa allaahu calayk waxaad socotaa xataa yaftaxa allaahu calayk ilaa uu allah kuu furayo nasriga ku siinaayo soco ama tacliiliye aad ka dhigto xataa yaftax allaahu si uu ilaahay kuugu furo calayka korkaaga uu kuugu furo nasriga kuu siiyo ku soco milicsi ha la iman fa saara caliyun cali baa socday shay'an qadar ayuu socday amarkuu fulinayaa suma waqafa dabeedna waa istaagay walam yaltafit ma milicsanoo ma soo jeedsan dib uma soo jalleecin fa sarakha waa qayliyey cali isagoo sii jeedu qaylinayaa yaa rasuula allaahi rasuulkii allaahow allah rasuulkiisiiyow calaa maada uqaatilu nnaas maxaan dadka kula dagaalamaa maxaan dadka kula dagaalamaa ay calaa ayi shayin uqaatilu nnaas shaygee baan dadka kula dagaalamaa qaala wuxuu nebigu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam qaatilhum la dagaalan oo la dirir xataa yashhaduu ilaa ay ka qirayaan an laa ilaaha ila allaah ay annahu sha'niyah laa ilaaha ila allah mid la caabudaa inaanu xaq ahayn allah mooyaane ama laa ilaaha ila allah ay laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi ila allah mid xaq lagu caabudaa jiritaanka kuma sugna allah mooyaane wa anna muxammadan iyo ilaa ay ka qiraan in muxammadna sala allahu alayh wasalam rasuuluullaahi allah rasuulkiisii inuu yahay oo rasuulkii allah inuu yahay ilaa ay taa ka qirayaan oo shahaadataynka ka qirayaan la dagaalan fa idaa facaluu daalika markay sidaa yeelaan ay sidaas sameeyaan faqad manacuu waa diideen minka adiga waxay kuu diideen dimaa'ahum dhiigaggoodii iyo wa amwaalahum xoolahoodii bimacnaa sabab dhiiggoodii xoolahooduba xaaraan ku noqonayo ayay la yimaadeen ilaa bixaqihaa xaqa markaa shahaadada mooyaane yacnii markaa xaqii shahaadada inay markaa waxaa meel kaga dhacaan mooyaane si kale aan dhiiggooda kuugu bannaanaanayn axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay yacnii ilaa bixaqi alislaam laakiin xadiidkan marka bixaqihaa la yidhi oo xadiiskii sheegaayay umirtu an uqaatila annaas xataa yashhadu an laa ilaaha ila allah ayaa labada lafdiba ku yimaadeen bixaqiha iyo bixaqi alislaam ay ku yimaadeen bixaqi lislaam marka la waa iska caddoo waa la iska garanaya oo shay kastoo shareecada lagu waajibiyey waa soo gelaya ciddi la ka tagtaa inay de cuquubo mutaysan karto cuquubadaasi noocay doontaba ha noqotay shay kastoo shareecada lagu xaaraantinimeeyena cuquuba inay ka iman karto haddii lala yimaado lagu dhaco yadana waa la garanayaayo dee mar xad baa ka waajibaya marna tacsiir baa ka waajibaysa ya xuduud iyo tacasiir ayaa jirta marka bixaqiha marka la yidhaahdana waxaa loo jeedaa bixaqi shahaada waayo awaamirta in la fuliyaa ee muxaramaadkana laga tagaa waa min xuquuqi laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahu xuquuqday leedahay ayay ka mid tahay wa xisaabuhum cala allah wa xisaabuhum xisaabtoodana cala allaahi allah baa isku waajibiyey oo ballanqaaday rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey qowluhu fatasaawartu huwa bisiini almuhmala waxay ku sugan tahay siinkii aan dhibcaha lahayn ay wasabtu mutadallican waa soo booday usuubku waa booditaanka waan soo booday mutadallican yacni markaa xaalaan markaa yacni u hanqaltaagayo oo bimacnaa aan doonayo nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu markaa waxa weeye dee aniga iga dhigo xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintii khaybar la weeraray khaybar hore waa looma furan dabeedna nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam calankan waxaan u dhibi doonaa eh, nin allah iyo rasuulkiisa jecel riwaayaadka qaar waxay ku sii darayaan wayuxibuhu allah wa rasuuluh wa yuxibuhu allah wa rasuuluh nin allah iyo rasuulkiisa jecel allah iyo rasuulkiisuna jecel yihiin baan calankan u dhiibi doonaa baan calankan u dhiibi doonaa nasrina waa ballan qaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam oo ninkaas in sababtiisa ama markuu calanka hayo oo imaarada markaa uu isagu arrinkaa hoggaaminayo in nasriga la helayana waa sheegay sidii bayna u dhacday waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwati waxyaalaha caddaynaya nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiis waayo shay haybi oo mustaqbali oo soo socdaan dhicin ayuu nebigu sii sheegay inay sidaa u dhici doonto oo yacni markaa ninkaas marka uu hayo calanka in nasriga la heli doono oo waxa weeye markaa meesha saa lagu furnay sidii bayna u dhacday marka waxay ka mid tahay waxyaalaha nebinimadiisa caddaynayay ka mid tahay akhbaarta kaybiga wuxuu ku ogaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyi buu ku ogaaday waxyi ayuu ku ogaaday waayo mafaatixu lkayb bay ka mid tahay waxa mustaqbaligeed soo socdo allah mooyaane cid kale ma ogaa allah baa cilmigeeda la gaara laa yaclamu ma fii hadin ila allah waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa cindahu mafaatixu alghaybi laa yaclamuha ilaa huu waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa fadiilada cali ama manqabada calina waa laga qaadanayaa cali inuu allah iyo rasuulkiisa jecel yahay allah iyo rasuulkiisuna jecel yihiin taana waa laga qaadanaya laakiin taa macnaheedu ma aha inuu cali la gaar ahaa maaha inuu saxaabada kale ka fadli badnaana maaha qolyaha shiicadu waxay doonaan inay markaa xadiiskanoo kale daliishadaan oo waxay yidhaahdaan inuu cali saxaabada ugu fadli badnaa xadiiskan baa u deliila maadaama markaa cumarna u hanqaltaagay oo cumar la siin waayey fadiiladana loo sheegay cidda loo dhiibaayo calanku inuu yahay nin allah iyo rasuulkiisana jecel allah iyo rasuulkiisuna jecel yahay yacnii cumarna la siin waayey abuubakar la siin waayey saxaabadii kale la siin waayey dhiibitaanka cali loo dhiibay fadiiladana loo sheegay waxay caddaynaysaa inuu kow sifadaa isagu ku sugan yahay saxaabada kalena ka fadli badan yahay maca daalik sifadaa inayn la wadaagin sifa uu la gaar yahay warka noocaasi sax maaha yaa warkaasi sax ma aha saxaabada kale markaa waa abubakar iyo cumar iyo cuhmaan kama fadli badnayn iyagaa ka fadli badnaa adillo badan bayna leedahoo caddaynaysa yaa kunaa naquulu wanabiyu xayun khayru hadi lummati bacda nabiyiha abu bakrin uma cumar fayablugu dalika anabiya sala allahu alayh wasalama falaa yunkiruh yacni waxaa asaxday saxaabadu wakhtigii nebiga uu noolaa calayhi salaatu wasalaam inay odhan jireen ummaddan waxaa ugu khayr badan nebigeeda marka laga yimaado abubakar baa ugu khayr badan cumar baa ku xiga warkaasina intuu nebiga gaadho calayhi salaatu wasalaam baa nebigu inkiri jirin waa taqriir taqriirkuna waa xuja sharciya xuja sharciya weeye adillo badanoo kale u soo aroortayna waa jirtaa oo fadiiladooda sheegaysaa iyo inuu marka waxa weeye abuubakar ugu fadli badnaa saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam cumarna ku xigay in nebigu u dooray calayhi salaatu wasalaam cidda calanka loo dhiibayaa inuu noqdo cali noqdana waa manqabo manaaqibtuun ka mide eh. mid tilmaamaysa fadli marka waxa weeye mutlaqo uu ka fadli badan yahay saxaabada kale maaha iyadoo saxaabada kaleba joogaan sow nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam muruu abaa bakrin falyusallii binnaas inuu markaa waxaa weeye eh, cali aanu odhan ee uu yidhi abubakar amra oo dadka ha tujiyo oo markii la doonay in laga leexiyo abubakar oo cid kale loo tilmaamo oo lagu celceliyey nebigu markaa uu diiday warka noocaas oo idhi inna kunna sawaaxibu yuusuf ya marka waxa weeye daaye oo markaysaa abubakar dadka ha tujiyo muruu abaa bakrin falyusallii binnaas marka waxay caddaynaysaa inuu marka abubakar ka fadli badan sababta marka cali loogu dhibayaana waa in markaa lagu daray yaftaxu llahu calaa yadayhi xubbiga inuu la gaar yahay maaha waayo allah iyo rasuulkiisa cid kastoo muuminna waa jeceshay cid kastoo muuminna way jecel yihiin ya ina allaha yuxibu altawaabiina wa yuxibu almutatahiriin yacni allah tawaabiinta waa jecel yahay mutahiriinta waa jecel yahay muxsiniinta waa jecel yahay mu'miniinta waa jecel yahay yacni cid kastoo ahluliimaan ah cid kastoo eh, taqwo u saaxiiba ah, cid kastoo ixsaan iyo samafal u saaxiiba ah, allah iyo rasuulkiisu waa jecel yihiin oo taacada ilaahay cid kastoo ku fiican allah iyo rasuulkiisu waa jecel yihiin iyaguna allah iyo rasuulkiisa waa jecel yihiin marka arrin cali la gaar yahay ma aha saas aawadeed waa tii nebiga calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyo lagu yidhi ayunnaasi axabbu ilayk dad yaad u jeceshahay qaala caaishatu caaishaan u jeclahay baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixaynka qaaluu min alrijaali xagga raggayaad ugu jeceshahay qaala abuuha aabbaheed baan ugu jeclay buu yidhi summa man yaa ku sii xiga qaala cumar cumar baa ku sii xiga marka wuxuu tilmaamay cidduu u jacayl badan yahay nebigu wuxuu ku sheegay yacni cidaan caliba ahayn ayuu ku sheegay marka mas'aladani caddayn mayso inay markaa saxaabada kale ka fadli badan yahay mana caddaynayso inay la gaar yihiine adiladu waxay ku soo aroortay nusuuso badan iyadoo la tilmaamaayo in waxaweeye yacni cid kastoo wanaagsan in allah iyo rasuulkiisu jecel yihiin iyadoo la tilmaamaayo ayaa markaa soo aroortay usaamat bnu zayd waa xibu rasuulilah wabnu xibbi wa xibbi yacni saas yadabu ah cumar wuxuu yidhi markaa imaaro maalintaa mooye maalin kale ma jeclaysan ee maalintaasaan jeclaystay arrinka diiniga ku sugan daraaddeed baanu u jeclaystay oo marka nebigu calayhi salaatu wasalaam fadiilo cid u sheego waxay jeclaysan jireen saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam fadiiladaa mid la mida inay u sugnaato ayay jeclaysan jireen caliy bnu abi taalib buu nebigu u yeedhay calayhi salaatu wasalaam calankiina u dhiibay marka waa qabala caliyin wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam soco daymood ha samayno ha jeesjeesan wax jeesjeesiya ha samaynin yacni midig iyo bidix iyo geeso kale inaad eegto yaa yacni markaa ha samaynin ha jeesjeesanin iltifaatka waxaa loo isticmaalaa marka waxa weeye ruuxu uu markaa gees jalleeco oo sida luquntoo kale inuu u leexiyo ayaa waxaa la odhanayaa waa iltifaat naha can iltifaatin kailtifaati saclab ya dawacaduna iyadoo madaxeedu sidii yahay hoostan wax kama eegtee waxa weeye markaa waxay jeedisaa madaxa luquntay jeedisaa fuqahaduna markay ka hadlayaan inuu iltifaatka salaadda lagula yimaadaa inuu makruuh yahay waxay yidhahdaan waa karaahiyo laakiin salaaddu ku buri mayso intaannu laabtiisa ka leexin qiblada maaha qoorta maaha madaxa intaanu laabtiisa ka leexin qiblada salaaddu ka buri mayso laakiin waa makruuh walaa taltafit xataa yaftax allaahu calayk cali waa socday waxaa laga qaadanayaa degdegga saxaabadu ay ugu degdegayeen amar qaadashada oo nebigu amarkuu siiyo degdega ay u samaynayeen isagoo halkiisii taagan ma odhan calaa maada uqaatil ee wuxuu doonayaa inuu markaa u degdego baabkuna wuxuu ahaa baabun fi lmubaadarati ila alkhayraat in khayraadka loo degdego marka xadiisku wuxuu u daliil yahay degdega uu amarka u qaatay waxa weeye waa mubaadaradii khayrka u degdegay ha jeesjeesanin buu yidhi ha jeesjeesanin laba ixtimaal baa ku jiro in laga tilmaamayo kinaaya markaysa markaa canilmusaaraca inay kinaayo iyo sarbeeb ka tahay degdega markaa la degdegayo oo degdeg u soco waxaa kaloo ay aqbali kartaa in la yidhaahdo waxaa looga jeedaa jeesjeesi ha samaynin oo daahirka la qabsado labada wejiba waa aqbali kartaa cali ibnu abi taalib daahirkii buu qabsadoo ku xambaaray halkaana waxaa laga qaadanayaa haddii naska ixtimaalaad gelayaanoo sina daahirka waafaqsan tahay sina ka duwan tahay sida ka duwanna qariino tilmaamaysa aynay jirin sida fiican inay tahay daahirka in lagu xambaaro oo nusuusta adilada kitaabkaiyo sunnada daahirka loo deliishado daahirkana loo qabsado taasaa laga qaadanaya waayo bidaahir alamri buu ku camal falay nusuusta in dawaahirta loogu camal falo oo daahirkaa la qabsado walow ixtimaal kalaba hal ahaatee wax ka leexinaya haddaan la helin waa laga qaadanaya cali waa socdoo qadar buu socday deedna waa istaagay ma jeesanin ma daymoon meele ma eeg-eeginoo ma jeesjeesan dabeedna halkaasuu ka qayliyey isagoo sii jeeda hadda markaa hadalka iyo jawaabta iyo qaadashadeeda iyo su'aasha gudbinteeda iyo waxa ku sii fiican cidda lala hadlaayo xaggooda in loo jeesto haddana taasiyaday jirto amarkii isagoo ilaalinaya walaa taltafit daahirkiisii sidaa u haysta ayaanu markaa jeesi wax la yidhaahda la imanine isagoo sii jeeda ayuu u dhawaaqayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ya dhawaaqana wuxuu ugu dhawaaqayaa waa qadaru codka ka maqashiinayo ayuu uga jeedaa ee dhawaaq nebiga dhibaya calayhi salaatu wasalaam ma ahaa ee inuu codka gaadhsiiyo nebigu codkiisa maqlo dabeedna uga jawaabo ayuu uga dan leeyahay fa saraha yaa rasuul allahi calaa maada uqaatil maxaan dadka kula diriraa kula dagaalamaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam la diriroo la dagaalan ilaa maa iyo shahaadataynka ay qirayaan qaatilhum xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu allah ilaa shahaadateynka ay la imanayaan la dagaalama markay sidaa yeelaan waa kuu diideen dhiigagooda iyo xoolahooda oo bimacnaa sinaba waxba u gaarsiin maysid xoolahooda iyo dhiigaggooda ilaa bixaqihaa xaqa shahaadada inay meel kaga dhacaan mooyaanoo xaqii shahaadada aad marka weeye ka furinaysa mooyaane oo bimacnaa zakawaadkii aad ka qaadayso yacnii xuquuq ku waajibtay aad ka qaadayso xad ku waajibay aad ka jarayso markaa mooyaane marka manacuu baa waxay tahay macnaa annafyi bay iska leedahay isbaat ha ahaatee oo waxay yidhaahdaan culammada carabiyada jamaahiirtoodu istisnaaga mufaraqa ah waxaa shardi ah nafyi ama shibhu nafyi inuu ka hor maraa shardi ah nafyi ama shibhu nafyi inuu ka hormaro ayaa shardi ah marka meelaha isbaatkaoo nafyi iyo shibhu nafyi toonna aanu ka hormarin maxaa lagu xambaarayaa waxay yidhahdeen waa in loo awilaa macno tilmaamaya nafyi markaa u dhacay wa aba allaahu ila an yutima nuurah ya wa inaha lakabiiratun ila cala alkhaashiciin macno nafyi baa loo fasiraya bay ln jamaahiiru ahlicilmi say mareen waa saas inkastoo culammada qaarkood ay yidhaahdeen qaacidada caynkaasa waxba yacni markaa khasab maaha ta'wiilku siddeed iyo toban mawdic bay qur'aanka kaga soo aroortay iyadoo istisnaa mufaraq yimi oo nafyiyo shibunafyi aanu ka hormarin waa siddeed iyo toban mawdic intaba waa la wada awilayaa in la yidhaahdo dee nooc bucdiya ku sugan waayahay yahay calaa kulli xaal jamaahiirtu waxay yidhaahdeen waxaa macnuhu u dhacayaa macnaa nafyi baa markaa loo fasiraya oo bimacnaa dhiiggooda iyo xoolahooda toonna wax allo waxaad ku samaynaysaa ma jirto ilaa bixaqiha xaqii shahaadada waxaan ahayn yani marka shay ashyaada ka mid aad ku samaynaysoo kale ma jirto xaqii shahaadada inaad ka qaadayso mooyaane ama aad ka fulinaysa mooyaane bimacnaa qofku markuu ashahaato shahaadateynka la yimaado wuxuu noqonayaa miduu marka dhiiggiisa iyo xoolihiisuba dhowran yihiin iyo cirdigiisuba marka wax cad uunbaa lagu bannaysan karaa shay cad ayuunbaa lagu bannaysan karaa ina dimaa'akum amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada saasaa markaa macnuhu dhacaya marka fa idaa facaluu shahaadateynki waa wax la odhanayo lana ictiqaadinaayo haddana ficil baa laga cabbira waxaa laga qaadanayaa in markaa ficil inta la itlaaqo qowl loo jeedo odhaah loo jeedo oo ictibaar baa loo odhanayaa qowlku wuxuu ka mid yahay ficilka ficilkuu ka mid yahay marka odhaahdii in ficil lagu itlaaqo ayaa markaa laga qaadanaya laga daliishanaya wa xisaabuhum cala allah yacni baatinkoodio waxay qarsanayaanna ilaahay baa ka xisaabi doonaa oo ilaahay baa isku waajibiyey inuu ka xisaabo yacni wixii daahira ee tacaddi ay la yimaadaan ama xuquuqay manciyaan ee markaa daahira waa in markaa laga oogaa ama laga fuliyaa ama laga qaadaa fi dunya waayo axkaamu dunya wa cala daahir laakiin wixii baatin ee qarsoon ee ku baaqday dee aakhira allah ka xisaabi doonaan macnuhu saasuu u dhacaya sidii baa markaa nasriga ku dhacay ilaahayna marka waxa weeye uu u furay nasrigiina markaa uu siiyey khaybarna sidii baa lagu qabsaday xadiisku ma sheegin jizyadii ma sheegin marka la dagaalamayo dadka ahlu kitaabka iyo majuuska ana waxa markaa furan in la doorgeliyo inay islaamnimo qaataan iyo inay jizyada doortaan oo muslimiinta ku hoos noolaadaan oo axkaamta muslimiintu ku dareerto yacani wixii la doorgelinaya ee ka mid ahayd qaatilu aladiina laa yu'minuuna billahi wala bilyowmi alaakhir ilaa laga gaadho aakhirka aayadda xataa yuctuu ljizyata can yadin wahum saakhiruun marka hadday jizyada bixiyaan inaan dagaalka lagu sii wadayn ayaa laga qaadanaya laga daliishanaya laakiin waxay culammadu kaga jawaabeen oo yidhaahdeen wakhtigan jizyadu waajib ma ahayn waayo jizyadu waxay ku timi suuratu tawba ay ku timi suuratu tawbana dee waxa way dambaysay wakhtigay soo degtay khaybarna sannadii toddobaad bay ahayd saas aawadeed waxay u badan tahay inaan jizyadu markan aan la sharciyeyn saasay u badantahay masale kale ayaa jirto ku saabsan in waxaweeye marka lala dagaalamayo dadka in loo digo wax loo sheegaa oo islaamnimada loogu yeedhaa ma baa mise ma aha taasna axaadiis baa ku soo aroortay laba xaal baa loo kala qaadaya labada xaal waxay tahay haddii ciddan eh, dacwo hore u gaadho islaamnimada hore loogu yeedhay in mar labaad loo yeedhaa waajib ma aha ha yeeshe waa sunne haddaan hore loogu yeedhin oo dad diinka hore loogu yeedhay oo dacwaddu u gaadhay haddaynay ahayn lalama dagaalami karo ilaa loo yeedho oo diinka loogu yeedhay diidaan lalama dagaalami karo waayo sida markaa cid aan loo ciqaabayn haddaan markaa dacwadi gaadhin ayaan cidna loola dagaalamayn haddaan dacwadi gaadhin wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula markaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam cid aanu markaa dacwo gaadhsiinin oo dacwo aynay gaadhin oo diinka aan loogu yeedhin marnaba dagaal iskagama bilaabin amaa xadiiska saxiixaynka ee markaa tilmaamaaya ana anabiya sala allahu alayh wasalam aghaara cala bani lmustaliqi wahum gaaruuna yasquuna mawaashiyahum in nabigu calayhi salaatu wasalaam weeraray reer bani mustaliq qoladaa inuu weeraray bani mustayriq inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam weeraray iyagoo markaa khafle iskaga suganoo moogoon oo aan war qabin oo xoolahoodii iska waraabsanaya inuu weeraray xadiiska tilmaamaayo bukhaari iyo muslim ku yimi waxay ahlucilmigu ku xambaareen in laga tilmaamayo horey dacwadu u gaadhay markan khaflaha iskaga sugnaadaane laakiin diinka iyo islaamnimada in loogu yeedhaa horey u gaadhayoo markay hore u gaadhay dabadeed ay diideen baa markan lagu duulay waxaana markaa laga qaadanayaa haddii waxa weeye cidi dacwadu hore ay u gaadhay mar labaad in loo yeedho marka lala dagaalamayo waajib ma aha ee waxa bannaan mar haddii dacwadu hore u gaadhay diideen in dagaalka lagu bilaabaa bannaan iyadaan dacwo labaad aan mar labaad loogu yeedhin xadiiskaasina daliil buu yahay saasaa lagu xambaaraya mucasiriinta qaarkood arrinkaasi waaba ku qalloocday markaasay waxay yidhaahdeen yacni markaa qaar xadiiska nebigana aan ku fiicnayn ee mufakiriinna ah ayay waxay yidhaahdeen xadiidku haddii markaa uu ka hor imanaayo adilada kale ka hor imanaayo waxa weeye ma aqbalaayo walow markaa bukhaariiyo muslimba ha ku sugnaado axaadiistaanaan aqbalayn waxaa ka mid ah agaara rasuul lahi sal allahu alay slm ala bani lmustariq wa hum ghaaruun ya yacni waxa weye xadiiskii in la eegaayo uunu bimacnaa caqligiisa ku eego kii marka waxa weye caqligiisa markaa waafaqe iyo siday markaa isaga la tahay ya kii waafaqana inuu markaa qaadanayo kii waafiqi waayena inuu tuuraayuu tilmaamaya idan faa'iidada ku jirta maxay tahay xadiiska nebiga la baranaayo iyo cilmulxadiiska markaysaa culammadu baranayaan iyo culuumul culuumulxadiiska loo dejiyey ee mustalaxulxadiis ee qawaacidda xadiisiga ee lagu kala garanayo xadiiska sugan iyo xadiiskaa sugnayn maxaa faa'idada ku jirtaa maxay tahay haddii marka waxaa mid waliba intuu caqligiisun ku eego oo ku miisaamo kay la noqoto inuu saxan yahayna iska qaadanayo kay la noqoto marka inuu qaldan yahayna yaa inuu markaa ka tegayo kay u muuqato markaa isaga ula muuqato inuu saxan yahay inuu iska qaadanayo aqbalayo walow culammada xadiiskuba ha yidhahdaan waa daciif ka isaga ula muuqato inuu macno qumman sheegayana inuu aqbalayo ya walow culammadu markaa ula muuqato inuu markaa daciifba yahay ka isaga ula muuqato inuu qaldan yahayna inuu ka tegayo tuurayo walow saxiixaynkabaha ku sugnaadeen waxay ka mid tahay waxyaalaha dadka qaarkood ay yidhaahdeen meelaha qaarkoodna ay ku horeen rasaa'isha qaarkood warka noocaasoo kale waa war khalad ah oo laxni ah wey waa war aan saxnayn wey axaadiista qofku uu macnahooda fahmi waayo taalibulcilmigu waa inuu u noqdaa culammada raasikhiintii siday u fahmeen siday u fasireen yaa iyagaa shareecada u aqoon badan iyagaa khubaro ku ah nusuusta iyo adilada fahamkoodana iyagaa dee ku fiican taalibulcilmiga idraaggiisa iyo garashadiisu waa kooban tahay yacni waxa weeye waxyaalo badan baa isu caddaynaya ashyaada qaarkood baa markaa waxa weeye ka qarsoomaya dee inuu culammada markaa akaabirta raasikhiintii siday u fahmeen u sharxeen ee nusuusta isu waafajiyeen waa inuu u noqdaa qaطcan waxaynu leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam yeedhis hore u gaadhay ka gaadhay xagga nebiga oo qoladan gaadhay oo dacwo diinka hore loogu yeedhay qatcan waa jirtaa ma daliil waxaa u daliila xadiiska imaam axmed musnadkiisa ku soo wariyey maa qaatala rasuulullahi llahi sala allahu aleyh wasalam qawman qatu ila dacaahum rasuulku sala allahu alayh wasalam qolo weligii lama dagaalamin ilaa dacaahum inuu u yeedhay mooyaane xaal axwaasha ka mida lama dagaalamin xaalu u yeedhay mooyaane xadiiska imaam axmed baa musnadkiisa ku soo wariyey sanadkiisuna waa saxiix calaa sharti shaykhayn sida marka waxa weeye sheekh albaani iyo culamo kaleba ay yidhahdeen wuxuu ku saxiix yahay shardiga labada shiikh buu saxiix ku yahay waxaa kaloo u daliila cali nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku yidhi laa tuqaatilhum ha la dagaalamin yacni xataa tadcuwahum ilaa aad u yeedho ha la dagaalamin xadiidka sidaa sheegaayo oo markaa tilmaamaya ha la dagaalamin ilaa aad u yeedhana sheekh albaani waa saxiixinayaa fii silsilati axaadiisi saxiixa ayuu ku saxiixinaya markaa sidaas aawadeed xaaladdan bay khafle ku sugnaayeene laakiin dacwadu horay u gaadhay mar hadday hore u gaadhayna wuxuu daliil u yahay mar labaad marka lala dagaalamayo in loo yeedhaa inaanay waajib ahayn waajib inay ahaane sunno ma tahay haa sunno waa tahay xadiiskani wuxuu caddaynayaa qaara rasuullah sala allahu alay slam alaa bani lmustaliq wa hum qaaruun waa bayaanu liljawaaz xadiiska buraydana wuxuu caddaynayaa mar labaad in loo yeedhaa inay sunno tahay xadiisu buraydana muslim baa saxiixa ku soo wariyey oo wuxuu tilmaamayaa inuu markaa waxawayn uu yidhi yacni markaad agtooda degto waxaad doorransiisaa saddex shay saddexda shay ee la doorransiinaya islaamnimadii baa ka mid a iyo jizyadii ayaa ka mid a oo islaamnimadana laba loo kala qaaday in markaa waxa weeye eh, intay islaamaan in waxa weeye ay yacni acraabta muslimiinta iyo reer miyiga muslimiintao kale ay la mid noqonayaan iyo in waxa weeye markaa dee sida muhaajiriintao kale ay noqonayaanoo yacni ay yeelanayaan waxay leeyihiin oo dhan xadiiska markaa waxaa laga deliishadaa cid hore loogu yeedhay in mar labaad loo yeedho marka la doonaayo in lala diriro inay mustaxabtoo sunno tahay baa laga qaadanaya sidaas ayaa laga qaadanaya marka calaa kulli xaal saasaan markaa adiladu isaga hor imanayn alfaaddiisa qaarkood xadiiskaaynu sheegayna cali wuxuu ku soo aroortay laa tuqaatilhum xataa tadcuwahum iyo laa tuqaatil qawman xataa tadcuwahum sheekh albaanina waa saxiixinaya wakhtigaad mudda naga dhacay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatub ilayk